بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد casharkeeni wuxuu ka bilaabanayaa casharka labaad layliskiisa boga toddobiyo labaatan ayaynu ka bilaabaynaa boga toddobiyo labaatanaad baynu ka bilaabaynaa layliska gaar ahaan shanaad baynu ka bilaabanaynaa kawin waxaad samaysaa tashbiihaatin tashbiihaad mursalatan wada mursal ah waa tashbiih wada mursala weeyi tashbiihaatin mursala tashbiihaad wada mursala samee bxayu yakuunu si uu u noqdo kullu mid kaste oo mimaa yati waxa soo socda ihi mushabahan mushabah si uu noqdo waxyaabaha soo socda erey kaste oo kamid ah waxa laynaga rabaa inaynu ka dhigno mushabah almaau imika waa biyo ereyga almaaa oo mushabbah ah ayaa keen lagu leeyahay waxaad odhanaysaa kaana almaaa mir'aatun saafiya kaana almaaa biyaha waxaba la moodaaba mir'aatun saafiya kolkaa tashbiih mursala weeye tashbiih mursala weeyaan maadaamo kaano oo aadaabkiihi ay sheegan tahay alqilaac baa lagu yidhi sheeg alqilaac oo dhufaysyada ah waa jamcu qalcatin qalcaddu waa dhufayska ciidanka alqilaacna waa dhufaysyada markaa alqilaac baa la doonayaa markaa inaynu ogaano inu ka samayno maxay mushabax inaynu ka samayno waxaynu ugu dhawaaqaynaa alqilaacu milu ljibaali fi lirtifaac ama fi tuul alqilaacu milu ljibaali alazhaar oo ubaxyo ah ayaynu haddana ka dhigi doonaa maxay mushabbah waxaad odhanaysaa kaana alazhaara nujuumun mutalalia kaana alazhaara nujuumun mutalalia asayaara waa gaadhi gaadhi baan haddana mushabbah ka dhigaynaa waxaad odhanaysaa xasibtu sayaarata riixan ama kaana sayaarata riixun gaadhiga waxba la lamawdaama dabayl alkariim baad haddana mushabbah ka dhigaysaa alkariimu milu lbaxri fii kasrat alcadaa alracdu oo onkodka ah ayaad mushabbah ka dhigaysaa alracdu yushbihu racdu zair alasadi yushbihu racdu zair alasadi almadar baad mushabbah ka dhigaysaa jumlana aad ku daraysaa almadaru lilardi kalxayaati liljismi roobku wuxuu dhulka u xisaaban yahay sida ay noloshu jidhka u xisaaban tahay oo kale layliska lixaad waa kaa cabsigii layliskaa hore ereyada layna siiyey maxay ahaayeen mushabbah bay ahaayeen layliska lixaadna ereyada layna siiyey waa mushabbahun bihi adigaa jumlada samaynaya mushabbahana kusoo darsanaya mushabbahun bihigina waa ka nagu siiyey kawin waxaad samaysaa ardayow layliska lixaad tashbiihaatin tashbiihaad samee mu'akadatan mu'akad ah bixayu yakuunu fiiha si uu u noqdo kullun mid kaste oo mimaa yatii waxa soo socda ihi mushabahan bihi erey kaste mushabahan bihi inaynu ka dhigno ayaa loo baahan yahay nasiim waa naacaw mushabahan bihi inaynu u qaadana la doonaya markaa kaana akhlaaqaka nasiimu kaana akhlaaqaka nasiimu sabaax kaana akhlaaqaka nasiimu sabaax waa tashbiihu mushabahunbihigii kolkaa uu sheegan yahay maau zulaal maau zulaal waa biyo macaan biyo macaan oo kale weeye waxaad odhanaysaa yushbihu xadiiuka maaa zulaal yushbihu wuxuu u eg kaana daaraka jannat lkhuldi gurigaaga waxaaba la moodaaba jannadii loogu talagalay in lagu waaro burju baabil haadihi lmadiinatu ka burji baabil magaaladani waa burjigii meesha baabil loodhan jiray ku yaalay magaaladani waa burju baabil oo kale durun waa jawhartii waxaan doonaynaa inaynu nidhaahno kalaamuka yushbihu dura ama yushbihu kalaamuka adura hadalkaagu buuba u wegyahayba waxaan u malaynayaa culimo inaad dhammaystiri karaysiin layliska kitaabkuna uu inooga shaqeeyey laakiin waxaad ogaataa in looga shaqayn karo as'ilada noocan oo kalea afar dariiq dariiq shanaad oo looga shaqeeyaa ma jiro kawin waxaad samaysaa tashbiihaatin tashbiihiyo baliiqatan wada balaaqo leh yakunu fiiha wuxuu noqonayaa kullu mima yati mushabahan erayadan wada mushabah laakiin kii koobaad wuxuu kaga duwan yahay ka liaad ka wuxuu kaga duwan yahay tashbiihani waa mursal tashbiihani waa mursal ka lixaad wuxuu kaga duwan yahay waa mursal tashbiihani waa mursal ka wuxuu kaga duwan yahay waxaynu eegi doonaa atashbiih almursal marka aan qiimaynayno atashbiih almursal marka aan qiimaynayno aadaadka ayaa sheegan kolkaa tashbiiha halkan ku jirana waa muakado aadaadkii baa la jaraya kolkaa lixaadka u fiirso lixaadka cafwan shanaadka baan doonaya iyo toddobaadku ereyga sheegani waa mushabax mid kastaba eh shanaadkana aadaadkaa maqan toddobaadkana aadaadkaa sheegan intaa unbay ku kala duwan yihiin waad ka soo shaqaynaysaa kaana layliska sideedaad haddaynu u tagno ishrax waxaad sharax ka bixisaa qowla bna tacaawiid ninkii ina tacaawiid lo odhan jiray hadalkiisii biiijaazin si kooban u sharax ninkaa hadalkiisa fii wasfi bidiika xabxab buu ninkaasi doonayaa inuu tilmaamo wabayin cadde anwaaca tashbiihi fiihi tashbiiha ku jirana sheeg kinaaya looga hadlayaayo layskuma magacaabo laguma dhex joogsado soomaalidu waxay odhan jirtay waa la agdhigaa baa la odhan jiray hadduu garan waayana gogaa loo geliyaa kolka waxa weeye qofka maskaxdiisaa loo daayaa waa halkaynu ka lahayn maalintii dhawaydaynu soo marayne caruurnimada waynu naqaanay aynu odhan jirnay ee shayga aan laysku sheegi jirin tilmaamihiisa la sheegayey waxaa jira haddaba halkan xabxab buu ka hadlayaa laakiin waa xabxab waa bidiiq ma odhanayo wuu tilmaamayaayo tilmaan xabxabkuu laga helayu ku tilmaamaya tilmaan xabxabka oo keliya uun laga helayo ayuu ku tilmaamayaa marka adaa lagu dhaafaya inta kale waxaa lagu odhanaya warbal adigu aanu kula soconno markaa xabxab inaad garato shaygaasi wuxuu yahay wuxuu yidhi xulwatu riiqi xalaalun damuha fii kulli milla nisbuhaa badrun wain qasamtahaa saarat ahilla habka ayuu hadalka udhigay wuxuu yidhi xulwatu riiq candhuufteedi dhareerkeegu waa macaan buu yidhi ma magacaabin candhuufteedu macaanaa buu yidhi xalaalun damuha dhiiggeeguna waa xalaal fii kulli millatin diintaad aragtaaba way xalaalaysay buu yidhi dhiiggaa in la cabo durtamo sheegay maxaa dhiiggee la cabaya tale waa maxay laba loo kala jaro niskeegaasi bedrun waa dayaxba xabxab weli bartankama lagu kala jeexay muxuu noqdaa haafku muxuu noqdaa dayax caadiya buu noqonaya wain qasamtaha haddaad qaybqaybiso haafkaana saarad ahillatan bilo yaryar buu isku wada bedeli war haafkii ma lasii qaybqaybiyey muxuu noqonayaa haafka marka la qaybqaybiyo bila caadiya buu noqonaya waa bil waa bil waa bil buu noqonaya ma la gartay markaa shaygaah ma magacaabi karaya waa maxay markaa waa xabxab weeyaan wuxuu ka hadlayaa waa xabxab xulwatu riiqi dhareerkeega iyo dhiiggee candhuufteedaa macaan xalaalun damuha dhiiggeega ayaa xalaala fii kulli millatin diintii la arkaba xalaal bay ku tahay nisfuha niskeed bedrun waa wain qasamtaha haddaad qaybqaybisana saarad waxay isku bedelaysaa ahilatan bilo waasin waxaad isbarbar dhigtaa ardayow bayna qowlay abilfatxi kushaajim ninkii la odhan jiray fii wasfi rawdatayni laba beerood buu tilmaamayaa uma bayin caddee nawca kulli tashbiihin bihima eeg waa nin qura ayaa maanta la isbarbar dhigayaa nin qura ayaa la isbarbar dhigayaa waynagii soo tilmaannay inaynu odhan karno war adigu adigaad ka qurux badan tahay isla adiga ayaa isla adigii ka qurux badnaanaya laakiin waa laba xaaladood socankaa maaha waa lagu yidhaha markaad hurdo iyo markaad fadhido markaad fadhidaad qurux badan tahay waa isla adigii oo adigii ka qurux badnaanaya laba xaaladoodna waa lagugu qiimaynaya markaa haddaba ninkan maanta aynu hadalkiisa isbarbar dhigaynaa waa laba gabayuu leeyahay labada gabayba beeray ka hadlayaan bal labadaa gabay muqaarane ka dhexaysiiye waxaad sheegi doontaa gabayga qiimaha sita ayaad sheegi doontaa waa isku nin qura ayaa leh wuxuu doonayaa markaa inuu ku yidhaa وروض عن صنيع الغيث راض كما رضي الصديق عن الصديق يعير الريح بالنفحات ريحا كأن تراه من مسك فطيق kaana dalla muntashiran calayhi baqaaya damci fi lkhadi lmashuuqi gabaygan waankaan idin odhan jiray muhalil baa iska lahaan jiray laxankan ugu badnaa gabayada ugu badan isagaa lahaan jiray waa gabaygii u dhaarta ku maray markii walaalkii la dilay walastu bikhaalicin dircii wasayfii ilaa an yakhlaca leyla nahaaru kolkaa ninkaasa iskala ahaan jiray laanka laanka isagaa u badnaan jiray gabayaagiisu waa carabi way u siman tahay oo nin kastoo gabayayaa kuu doonu ka gabayi karaaye laakiin haddana waa lagu kala xasuustaa ninkii aad ninba waxa lagu xasuustaa erey baa lagu xasuustaayo waxaa la odhanayaa baxrigaa hebel baa u badnaan jiray kaa hebel baa u badnaan jiray kaa gabaygiisu isagu u badan yahay ninkani kolkaa gabayga noocan uu tiriyey wuxuu yidhi wa la beeri badana beerta oo raadin raali noqotay can saniici lkayfi roobku wuxuu ku samaynayo ayay alla ilahay ku raali noqotay beertan yari waxay raalli ku tahay roobku wuxuu ku sameeyey kamaa radiya sadiiqu saaxiibku siduu uga raali noqdo can sadiiqi saaxiibka kale saaxiibku siduu saaxiibka uga raali noqdo oo kale ayay beertani roobku wuxuu ku samaynayo uga raali tahay yuiiru riixa yuciiru wuxuu ergisaa ariixa udgoon iyo miski binaaxaati farxadi ay ku jirto riixan welibana udgoon kaana saraahu caradiisana waxaad moodaa min miskin atiiq miski cadar la burburiyey baad moodaa cadar yaroo loo burburiyey beerta ciiddeeduna waa sida udgoonka ka soo baxayana waad aragtaa siday roobka ugu raalli tahayna waa kuu sheegay kaana dallan dhedada iyo dharabka waxaa la moodaa muntashiran calayhi dusha beerta sidaa ugu faafsan baqaaya damci ilmo yaroo ku hadhadhay filkhadi dhabankii almashuuqi la jeclaa qof isyidhi dhunko isagoo ilmaynaya qofku jecel yahayo waxoogaa ilmadiisii ay dhabankiisii kaga yar dhibic dhibicda meelaha ku hadha ayaaba la moodaaba beerta dusheeda inay ka muuqato haddaba ardayow beerta ninkani markuu tilmaamaya wuxuu ku tilmaamay wa rawdin an can saniici lkayfi raadi alla badanaa beer raalli ka ah buu yidhi roobku wuxuu ku sameeyey talo roobku muxuu ku sameeyey wuu ku dahay raalli bay ku tahay raalli noqoshadani waxaa looga jeedaa qofku markuu raalli yahay wuu qurux bataa waxaa la yidhahdaa qofku hadduu yaxyaxo wuu casaadaa baa la yidhahdaa qofku hadduu yaxyaxo wuu casaadaa baa la yidhaahdaa hadduu gaajoodana hurud huruud buu noqdaa bay carabtu tidhaahdaa hadduu raalli noqdana wuu dhalaalaa hadduu xanaaqana wuu madoobaadaa ilan wejigaagani waa boodh lagaa akhrisanaya adige kolka waxaa jira beerta raalli noqoshadan uu sheegayaa waa quruxdeediibaa sii warhuuraysa buu ujeedaa markaa wa rawdin beeri badanaa beertoo can saniici lkayfi roobku wuxuu ku samaynayo raadin raalli noqotay kamaa radiya sadiiqu siduu saaxiibku uga raali yahay cani sadiiqi saaxiibkiisa kale sadiiq saadka fadxi laakiin ha kasrinin sidiiq ha odhanin yuna abii kaa noqonina maa una run badane kaa noqone yuciiru wuxuu ergisayaa ariixa urta wuxuu ergisayaa binafaxaati riixan ur kale oo lagu daray naaad nafaxaad lagu daray kaana saraahu dhulka caradiisa waxaabad moodaaba min miskin fatiiq miski waa udgoonka waa cadar waa miski wey waa ka ugu qaalisan welibana miski ayaa la yidhaha dhiigga garanuugta ay carabtii hore ka samayn jireen min miskin fatiiq miski badaha waa laga helaa laakiin rasmigiisii hore ka samayn jireen min miskin miski ayaa la moodaa carada ah miskiga oo fatiiqin la burburiyey waxaa jira cadarka marka la burburiyo ama miskiga marka saa loo burburiyo dee baalkan unsiga aynu nidhaa la jejebiyo waynu garanaynaa ma ogtahay cabaar buu kasii muuqdaa meesha ilayn qaybtiisibaa meesha ku daadsane kaana taraahu ciidiisa waxaa la moodaa min miskin miski baa la moodaa fatiiqin la burburiyey beerta markaad dusha sare ka eegto dhegteeda dhibicdhibic biyaa ayaa ku wada jira kaana dalla dhadada waxaa la moodaa muntashiran calayhi ku dul faafsan baqaaya damci baa la moodaa ilmo yaroo ku soo hadhadhay filkhadi lmashuuq dhaban la jeclaa oo la dhunkanayey gabayga ninkaasi beerta sidaas ayuu u tilmaamay waxaan u malaynayaa gabaygaa inuu wuxuu doonayey ninkaasi gaadhay ujeeddadii uu doonayey wuu gaadhay ma ciil qabin markuu gabaygaa tiriyey bal gabayga labaad haddaan eegno غيث نتانا مؤذنا بالخافض متصل الوبل سريع الراكض فالأرض تجلى بالنبات الغاض في حليها المحمر والمبياض وأخحوان كاللجين الماحض والنرجس ساكن نسيم باض مثل العيون الرن قد للغامض ترنو فيغشها الكرافة توض gabaygani waxaan u malaynayaa malaha gabay aad aragteen inuu waa suurtagal inuu yahay waa gabayga iska ugu fudud gabayadadaa la yidhaahdaa cid kasta oo doonaysa inay wax tiriso way tirisaa waxaan ka geyi waaya abarideennii inuu yahay afaraideennii soomaalidu soo kasta aba iskuma dayi jirin oo ma tuuran jirin carabta afaraydiibuu u xisaaban yahay baxriganiyo qof kastood aragtaa wuu iska tuurtaa markuu doono oo waxaad arkaysaa qofkiio laba erey isku geynaya markaasuu gabay ka dhigayaayo waxoogaa wadaya مستفعل مستفعل مستفعلون مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل waa mustafcilu lagu celceliyo weeyaan kolkaa gabayga ayaad ku heli kartaa buxuurta waxaan u malaynayaa baxriyo badan baa ku qoran runtii markaan qiimayno kutub badan ayaa la qoray hadday tahay xagga tajwiidka hadday tahay xagga fiqiga hadday tahay xadiidka xataa hadday tahay hadday tahay musطalax alxadiidka intuba way ku qoran yihiin usuulka way ku qoran yihiin baxrigan waa baxri iska kooban iska fudud kolkaa wuxuu kaga duwan yahay gabayada kale waxyaabo badan ayun roobbaa ataanaa noo yimid shawka roobna guda-ay buu yidhi mudinan wuxuuna dareensiinayaa bilkhafdi barwaaqo alla maasha allah waaba barwaaqa buu yidhi kol haduu roobkii da-ay khafdiga hoosayn buu ahaan jire maanta waxaa hoosaynaya waa nolosha noloshaada oo qiimo ahaan hoos u dhacda maxay noqonaysaa sicirkiioo hoos u dhacaa muxuu noqonayaa barwaaqo ayun roob baa ataanaa noo yimid mu'dinankiioo na dareensiinaya bilkhafdi barwaaqo mutasilu webli mahigaankiisu waa xidhiidh webli waa mahigaan mutasilna waa xidhiidh mahigaanan kala go'aynin baa da'aya buu yidhi sariicu rakdi barriijintiisuna waa degdeg rakdigu wuxuu ahaan jiray faraska marka cidhibta lagu dhufto ayaa rakdi la yidhaha la eryayo ee cidhibta sidaa loogu dhuftaa rakdi la yidhaha carabiga kolka wuxuu kuu sheegayaa waa mayay oo kaleo haadil inuu isticmaalay ahayde wuxuu kuu sheegayaa roobku markuu sidaa kuu dhaafuu qaado ee ka kale degdegii haddana kugu soo noqdo ayaa la yidhaha sariicu rakdi kii horeba iminka weli biyihiisii kaama gu'in haddana kii dambaa ku qabsanaya kaasi markuu sidaa kaaga qaado biyihiisiioo socda ayuu haddana ka dambe kusoo gaadhaya waa sariicu rakdi baa markaa la yidhaahdaa kayun roob baa ataanaa noo yimid mudinan wuxuuna dareensiinayaa bilkhafdi barwaaqo mutasilu webli mahigaankiisu waa xidhiidh sariicu rakdi bariijintiisuna waa degdeg falardu dhulka tujlaa waxaa lagu qurxiyey binabaati nabaad alqadi wada qoyan arladan balsaa u eega buu yihi quruxda iyo cagaarka iyo midab midabka waa nabaad wada qoyan fii xalyiha oo xariirteedii almuxmari casaan casaanka ahayd leh walmubyadi iyo xariirtii cadaan cadaanka ahayd bale wa uxuwaanin iyo welibana ubixii kalujayni fidada la moodayay almaxdi khaaska ah ubax yaroo fido la moodo uxuwaan waa ubax allujaynna waa fido almaxdina waa khaas khaalis weeyaan wa uxuwaanin iyo ubax buu ku leeyahay kalujayni fido la moodo almaxdi khaalis ah wa narjisin iyo ubax zaakin nasiimi naacaw badin oo welibana qoyan nerjis isna waa nooc ubaxa ka mida weey af carabiga shayga la jecel lagu gartaa wuu magacyo badan yahay ubaxa inta badan waa las aad iyo aad baa loo jecel yahay dunida oo mar wardun baa la wardatun baa la marna zahratun baa la marna uqxuwaan baa la yidhaahdaa marna nerjis baa la yidhah dhani waa wada ubax weeyaan marna nawr baa la nawr nuunka haddii la fadxiyo waa ubax isaga laftiisu nawr kolka ubaxu wuu magacyo badan yahay sow faatixadeenna maydaan arag say magacyo badan tahay faatixada kolka waxaa jira shaygu hadduu magacyo badan yahay waa la yidha magaca badan waxaa lagu gartaa qiimaha iyo xumaha labadaba libaaxa carabiga haddii la baadho afar boqoloo magac buu leeyahay libaaxu afar boqoloo magac oo libaaxuuna ayaa jira kolka afartaa boqolee magac ayga haddaynu eegno toddobaatan magac buu leeyahay waa ninkii maalin dhaweyd soo maraynay toddobaatan magac buu ayigu leeyahay kolka waxaa jira shay haddaad aragto magac badan waa lama mid ahaanuun inuu qiimihiisa yahay waxaanoo qaaliya iyo inuu yahay waxaanoo liita labadaba carabtu way u sameeyaan markaa wauxuwaanin iyo fido wa uxuwaanin iyo ubax ka lujayni fido la moodo almaxdi khaalisa wa narjisin iyo ubax zaki nasiimi aad u udgoon baddi oo welibana qoyan mil lcuyuun indhaaba la moodaaba ubaxu dusha sare geedaha yare ubaxi markay ubax yar dusha kusii yeeshaan soo maadan arag ubaxaa yarbaa afka indhaha saa u yar kala qaada qaarna uu isla galaaba ubax hurdo iyo kusoo jeedaad moodaysaa milu cuyuuni indhaaba la moodaaba buu yidhi ubaxan waxaba la moodaaba indho ayaa la moodaa indhaha oo runiqad liqamdi doonaysa inay isku qabato indho sii seexanayaaba la moodaaba buu leeyahay tarnu hoostay kaa eegaysaa oo fa yakhshaaha waxaa ku soo daboolaya alkaraa luladii oo fatuqdii markaas indhaha caadi isugu qabanaysa ubax yaro sii seexanaya oo hoosta kaa eegaya oo intay luladii u timaada haddana indhaha isa sii yargelinaya marna ku daawanaya marna indhihii isku qabanaya ayaaba la moodaa buu yidhi bal sidaa u eega dhulkiiba inagu maantayna daawanayaa buu yidhi labada gabay maxay kula tahay keeba kolkaa ayaa balaaqo badan bay kula tahay bal qiimee macnaha markaad u fiirsato ilan ilaahay wax qiimeeyo inagu rakibaye aysun roob baa ataanaa noo yimid mudinan isagoona dareesiinaya bilkhafdi barwaaqo mutasilu webli mahiigaankiisu waa xidhiidh sariicu ragti soo noqodkiisuna waa degdeg falardu dhulka tujlaa waxaa lagu qurxiyey binabaati nabaad alqadi wada qoyan fii xalyiha xariir bay ku dhex jirtaa almuxmari casaan casaan iyo walmubyadi cadaan cadaanaba leh wa uxuwaanin ubax baa dhulkii ku dhex jira ka lujayni moodo almaxdi khaas ah wanarjisin ubax kale ayaa ku yaala zaakin nasiimi naacawdiisu ay daran tahay badin oo qoyan mil cuyuun indhaba la moodaa indhaha oo runniqad lilqamdi doonaysa inay isku qabato oo tarnu hoosta kaa eegaysa oo kaasoo jalleecaysa fa yakhshaaha waxaa daboolaya alkara luladii fa tuqdi indhihiibay laabanaysaa markaa layliska toddobaad sif waxaa tilmaantaa biiijaazin si kooban leyla mumdira habeen roob badan wahaati waxaad keentaa fii quduun fii quduuri wasfika tilmaantaada dhexdeeda tashbiihayni laba tashbiih mursalayni mujmalayni wa aakharayn baliiqayni layliska tobnaad adaan ku dhaafay kitaabkuna uu kaaga shaqaynaya haddaad u baahato atashbiih tamhiili culima waxaynu qaadanaynaa cashirkeennii saddexaad oo ah atashbiih atamhiili cashirkeenna saddexaad waa atashbiih atamhiili baa loo atamiil baa loo yaqaana tashbiihu tamhiil tashbiih wuxuu ahaa isku ekaysiin laba shay oo laysku ekaysiinayaa tashbiih la yidhaahdaa ereyga tamiilana waxay culimmadu ku macneeyeen ereyga tamiil ah markay ka hadlayaan waa shaygood soo qayaxdood soo caddaysa luqa ahaanood qofka soo horjoojiso tamiil halkan qofka marka la kaxeeyo maxkamadda la geynayo kale maxkamadda marka la geeyo waa kan ay muhuul yidhahdeen u isticmaalaan tamiil waa qofka ood meesha soo taagto shaygaad u baahan tahay markaad meesha soo taagtaa kolkaa carab eh, culimadii labay u qaybsameenoo culimadii hore magaca tamiila tashbiihunbay uga jeedi jireen haddaad aragto tamiil culimadii hore hadalkooga haddaad ku aragto tamiil waa tashbiih uun waxalle waxay ku kala duwan yihiin male tamiil iyo tashbiih laakiin beryahan dambe ee luqaddu ay biyo dhigtay kutubna loo kala sameeyey ee balaaqadii ay yeelatay qawaacid iyo usuul ay yeelatay tamiil waxa loo yaqaanaa labada shay marka laysku egaysiinayo ee halka ay iskaga eg yihiin ay tahay waxyaabo badanoo lasoo ururiyey eg tashbiiha waad qaybinaysaa markuu shaygu shayga u egaado haddii meel layskaga eg yahay meel tashbiiha mufrad baa la tashbiih mufrad baa la haddii meel layskaga eg yahay maxaa la odhanayaa tashbiih mufrad baa la odhanayaa iminka waxaan odhanayaa warniyaho xidigoo kalaa tahay xagga caansanida xaggeed ugaga eg xidiga markaa aansanida sow maaha kolkaa meel miyayna ahayn waa mufrad tashbiiha nooca u shaqeeya haddaba waxaad ka warantaa haddii un mufrad mufrad lagu shabahaynine shakli guud qaab guud baa ayaad uga egaanaysaa halkaad iskaga egtihiin waa waxyaabo badanoo soo urursaday oo qaab badan laga soo urursaday tamsiil baa la odhanaya waa wajushabuhu markuu yahay sifooyin laga soo urursaday waxyaabo badan iminka eg ninbaa albaabkaa ka soo galay saasuu masaajidka u soo eegayoo wuxuu yidhi ururbaaba la moodaa war badana ururbaaba xidigihii ururkiibaaba laydi moodaa kolkaa ninka halkaa hadalka inagu yidhi ma anuu ila hadlayaayo adaa urur u eg buu leeyahay maya haddaama ninkanuu la hadlayaayo ninkanaa urur u eg buu leeyahay maya yuu la hadlayaa markaa eeg shakliga qof gaar wax ugu egi ma jiro laakiin ururteennan marka la eego iyo qaabkaaan u fadhiniyo rag wada yaryaroo isku wada egoo isku wada dhodhow oo fara badan oo qaabkan u yar wada fadhiya markaad aragto yar kala dhaadheer ilan madaxeenii masina wuu yar kala dhaadheeryihe markaad sidaa u eegto ayuu xasuusanayaa xidigo fara badanoo cirka ku yaallo la moodo inay yaro kala dhaadheeryihiin kala dhaadheerkooga waa inqibaadka iyo imbisaadka iftiinkan ay soo daynayaan mirna celinayaan kolkaasuu odhanaya qoladan waxaba la moodaaba meesha ku jira xidigii ururkiibaa la moodaaye kolkaa halkeen iskaga egnahay ururka waxaan iskaga egnahay farabadnida waxaan iskaga egnahay isku egegaanshaha waxaan iskaga egnahay isagfadhfadhiga isku dhadhowaanshaha waxyaabo badan haddaba halka la iskaga egyahay markuu yahay wax lasoo urursaday ayaa tashbiixa tamsiil la odhanaya tashbiihi culima laba inoogu qaybsamay inuu yahay mufrad iyo inuu yahay tamiil adaa kala garan doona haddaad aragtaba shay shay u egaanaya ama mufrad mufrad meel la layskaga egaanayo oo mufradah tashbiiha mufrad baad odhani halka layskaga egaanaya hadday meel tahay ama laba meelood oo de mid kastaaba keligeedu madax bannaan waa mufrad hadday tahay waxyaabo sifooyin lasoo urursadayna waa tamiili alamila qaala albuxturi buxturi baa gabaygan tiriyey هو بحر السماح والجود فازداد منه قربان تزدد من الفقر بعدان هو ننك أن تلمام يا بحر السماح وبضى الديغضة والجود يديق سنمذبا فازدد نيه كررس منه حقيس قربان إنه دواته واربال اسكو دين دو دواته تزدد واحد كررسانيسا من الفقر قاشدا بعدن إنه كفقاته قاشدا دين بدن كفقان دون تابولي ننك هذا الله صاحبته kolkaa ninkani wuxuu doonayaa inuu yidhaa ninkan haddaad la saaxiibto gaajoy sarki maysiin huwa ninkani buu yidhi baxru samaax waa badda deeqsinimada waljuudi iyo waxbixinta ifasdad kororhso minhu xaggiisa qurban inaad u dhowaato tasdad waxaad siyaadsani min alfaqri gaajada bucdan inaad ka fogaatee weligiin gaajay sarki buu yidhi aaway mushabaha halkaa ku jiraa shay qura ma noqday horta nacam aaway mushabahun biiga halkaa ku jiraa waa baxru samaaxi mushabahumbigiina shay qura ma noqday halkay iskaga egyihiin baddu waa maxay waa alkaram deeqsinimada weey alkaram waa deeqsinimada deeqsinimadu meel qura ma tahay war tashbiihani ma tamsiiliba mise waa mufrad markaa waa mufrad weey tashbiihani waa mufrad halkan ku qoranay hadda cunwaankaan haysana waa tamiili sow maaha wuxuu isagoo tamhiili inoo ballan qaaday mufrad inoogu tusaaleeyey farqiga udhexeeyaa lagu tusayaa farqiga udhaxeeya ayaa lagu tusaya huwa ninkani baxru samaaxi waa badda deeqda waljuudi iyo tadeeqsinimada ee fasdad kororhso minhu xaggiisa qurban inaad u dhowaato tasdad waxaad kororhsani min alfaqri gaajada bucdan inaad ka fogaatee wa qaala mruulqays muxturi waan soo marnay oo mar hore aynu taariikhdiisa soo marnay wa qaala mruulqays wuxuu idhi ninka imruulqays la yidhaahdaana gabaygan ayuu tiriyey والليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي قبل نوعا هو بدن يحي قبل مركا لدونه نوعا هو بدن يحي facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun gabaygu af carabiga noocaa ayaa ugu badan waxa qof gabay tirinaya inta ugu badan uu ka tiriyo haddaad aragteen shaadibiyada oo kale waa noocan weeyaan gabay la tiriyo inta u badaniba waa noocan weeyaan baxrigiisu ma adka umana jilicsana sidii kii marka dhawaydan soo maraynay kii marka anuu ma haysta gabaya in lagu tiri karo mustafcilun mustafcilun mustafcilun kakaa ka gabya gabayaa looma arka af carabiga rasmiga ah laakiin kakan ka gabya waa sax waa gabayaa ninka gabaygiisu uu ka noqdaa waa gabayaa waa nin caadiya oo gabayle weeyi imruulqays baa kolkaa gabaygan tirinaya gabaygani waa gabaygan culimmadu ay tilmaamaan buu beydkani ku jiray in biyo dahaba lagu qoray carabtu markay qiimeeyeen gabayadii caalamka ayay kala soo baxeen toddoba gabay uu kani ku jiro kadibna biyo dahabay ku qoreen kolka waxaa jira cabra taariikh ilaa wakhtigan aan joogno gabaygani kama zuulo ama shicirkiisani kama zuulo inuu hormuud u ahaado gabayadii soo maray adduunka isagoo ninkani aan muslim ahayn oo jaahiligii jiray hadda la soco laakiin waa balaaqada uu xambaarsan yahay walaylin habeen badana ka mawji lbaxri badda mawjadeedoo kale ah arkhaa wuxuu sii daayey suduulahu daahiyadiisii calaya aniga dushayda ayuu daahiyadii igu sii daayey liyabteliya si uu iigu jirabo ama iigu imtixaano bianwaaci lhumuum warwaryo kala duduwan bianwaaci lhumuum warwaryo kala duduwan si uu iigu imtixaano buu ku leeyahay ninkani wuxuu tilmaamayaa horta wuxuuna tilmaamayey gabaygiisu afar qaybood buu ka kooban yahay waa qaybta waxaan filayaa inay tahay qaybta labaad qaybta labaad labaadoo ku sheeganaya geesinimo waa qaybta geesinimada iyo raganimada uu kaga hadlayay weeyaan habeen waa hayl bay soomaalidu tidhaayo qofka waxa la qiimeeyaa habeenkiibaa la qiimeeyaa kolkaa ninkani nin calool adag inuu yahay buu tilmaamaya saasuu gabaygan u keenay aabihiina waa la dilay sidaynu garanayno aabbihii baa la dilay isagoo doox yamantan ku yaalla dhex maraya ayaa loo sheegay aabbihii boqor buu ahaa ilaa koob iyo toban inanna waa dhalay waa la dilay waxaa jiray alaabta boqortooyada ayuu hi markii la dilayey waxaad siisiin inamadayda wuu kala eriyey markii hore carruurta dhammaan wuu kala eriyo midba waddan buu ku tuuray isagu asdiintu xukumi jiray wuxuu ugu talagalay carruurta haddii ilmaha gacanta lasoo hayo lasoo koriyo lasoo koolkooliyo waxba ma noqdo laakiin qofka nolosha adag ku kora ayaa dadka soo baxa wuxuu ugu talagalay carruurtiisu inay soo baxaan ay carabta iyagu hogaamiyaan kadibna carruurnimo ayuu ku saydhay uu ku daadiyey markii nin kastaaba uu wadan kale uu qabtay ayuu nin kastaaba oday noqday reere idil haysta markaasuu yidhi markii la dilayey reerkii dilay uu boqorka u ahaabaa dilay markaasuu yidhi carruurtayda waxaad alaabtaa siisiin boqortooyada ka marka aad u sheegtiin geeridayda ka naxa waa loo yimid mid kastaa loo yimid aabbihii la dilaa loo sheego nin kastaaba waa boqor dhergey maxaa ka galay markaa nimcadiisiibu iska sii watay kan oo ku jira uwaadhsi ayaa lagu yidhi waraabbaha la dilay wuu aamusoo wuu fikir wuu istaagoo wuu fikiray wuu foorarsaday cabbaar buu foorarsaday wuu foorarsaday ma garanaysin waa balaaqa waa kinaayo foorarsigu werwer buba noqon karaa waxyaaba badan noqon karaa foorarsigu waa dhulkooda hegtee waa balaaqo soomaalidu waxay odhan jirtay hebir dhulku xariiqay bay odhan jirtay dhulku xariiqay macnaheegu inaadan dhulba xariiqin baa laga yaabaa wallaahi ninkii hebeloo dhulka xariiqayaan soo maray waxa weeye waa balaaqo waa kinaayada nooc ka mida weeye qayb kinaayada ku jirta weeye kolkaa ninkii cabaar buu foorarsaday kadibna maahmaah ayn carabi ugu horrayn buu bixiyo wuxuu yidhi alyawma khamrun wagadan amrun maantana ha iska wada buu yidhi raaxadaadan berrina aabbaha u soo aar isagaa isla hadlaya alyawma khamrun wagadan amrun maahmaahda ayuu bixiyey qof kastoo hawl weyni u taallo oo hawshii berri u dhigtay tanuu faraha ku hayana iminka dhamme is yidhaahda ayaa maahmaahdaa la yimaada alyawma khamrun wagadan amrun markaasuu haddana xasuustay aabbihii siduu caruurnimadiisii u tuuro wuxuu yidhi dayacanii sagiiran waxamalanii damahu kabiiran caruurnimona wuu tuuray markaan weynaadayna dhiiggiisiibuu tunka ii saaray dagaalkii sidii buu ku bilaabay ninkani markaa indheer ayuu dagaalkani waqti dheer buu socday laakiin markii dambe jaakeed baa la siiyey sumaysan reer galbeedka ayuu u tegey jaakeed sumaysan bay siiyeen turkiga markuu maraya ayuu geeriyooday gaar ahaan jaakeedkii markuu xidhay ayay isku dhidideen suntii markay jidhkiisa gashay ayuu suntii shaygii uu xidhnaa dartii ayuu u dhintay imruulqays baa la yidhah gabaygiisa in badan waad maqasheen kulley waad garanaysiin walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjilbaxri badda mawjadeedoo kale ah habeenka oo arkhaa sii daayey suduulahu daahiyadiisa calaya aniga dushayda igu sii daayey liyebteliya si uu ii imtixaano bianwaaci lhumuum warwaryada kala duduwan uu iigu imtixaano waleylin wowgan waa urru baa la yidhaahyo badanaa iyo yaraa labadaba wuu noqdaa halkiisanoo kale waa badanaa ka mawjilbaxri wuxuu habeenka ugu tashbiihiyey mawjada badda u fiirso mawjada baddu waa madow habeenkanina waa madow horta baddu iskeed bay madow u tahay haddii mawjad la yidhaana way kasii madowdahay habeenku iskiibuu madow u ahaa habeenkani wuu kasii madooba haddaba habeenada kale arkaasu duulahu daahyadiibuu iisii daystay haddii laydhaha habeen muraayadahu dallacday ama gurigiibuu daahyadii usii daayey macnaheegu waa maxay wuu sii madoobeeyey weyaan habeenkan daahya sii daysigiisa ma garanaysaa habeenkani daahiyuu sii daysanaya waxa weeye dayixiisiibaa dhacay oo xidigtiisii baa dhacday ilain dayaxa iyo xidigtu waxay ka qayb qaataan habeenku inuu iftiin noqdo waa da'yiisiibuu sii daystay markaa oo daruuraa yimid welibana inta madow isku bayray baleeg habeenku sidiisu madow u ahaa baa dhacay madow baa soo kordhay daruuraa yimid madow kalaa soo kordhay walaylin habeen badanaa buu yidhi markaa ka mawji lbaxri badda mawjadeedoo kalea arkhaa suduulahu daahiyadiisa sii daayay calaya dushayda liyabtaliya si uu i imtixaano bianwaaci humuum warwaryada kala duduwan uu igu imtixaano kolkaa waxaa jira alhumuum jamculkasru ka dhigayo warwarka ninkan haysta ilahay unbaa koobi karaa aaway mushabaha beydkaa ku jiraa ka waxuu egaanayaa me waa leyl aaway ka loo egaanayaana waa mawjulbaxri okay halkay iskaga egyihiin waa maxay markaa waa fi dulmati waalkhawf madowga iyo cabsida kolkaa fi ulmati walkhawf sow laba meelood maana soo qaadanin labadaa meelood dulmada keliya iskaga egyihiin khawfka keligiinana way iskaga egyihiin kol hadii labadan erey mid quray iskaga egyihiin aad odhan karayso waa mufrad waa mufrad ilan dulmo qura ayaad odhan kartaa way iskaga egyihiin ama madow qura ad odhan kartaa way iskaga egyihiin waa mufrad tashbiihani weli mufrad buu noqday markaa la soco wa abu firas abu firas nin la odhan jiray abu firas alxamadaani nin la odhan jiray abufiraas alxamadaani wuxuu ahaa sayfudowlay ilmaadeer ahaayeenoo gabayaaga wuxuu ku jiraa ragga keliya naadirkaee in badan lagu tiriyo inuu degaalyahan ahaa waxaa la yidhahdaa qofku hadduu gabayaa inta badan degaalyahan ma noqdaa la yidhahdaa carabta taariikhdii la eegee dheerayd gabayaagu inta badan degaalyahan maaha baa la yidhahda keligii gabayaaga maahae nin kasto afka ka waalan sow maadan arag nin kastoo afka ka waalani ma dagaal badnaa la yidhaahdaa dhagoolaha laba kelmadood istaafsan kari maysiin waxaa jira mataqaanaa kolkaa ninkani gabaygii u lahaan jiray dagaalyahanna uu ahaa wuxuu ka dagaalami jiray sufuufta ugu horaysa ee reer galbeedka markii la dagaalamayey wuxuu ku jiri jiray ciidamada ugu horreeyu markasta ku jiri jiray halkaasuu gabayga ummadda uga soo tirin jiray gebagabadii noloshaa lagu qabtay isagoo nool bay qabteen reer galbeedku afar sannadood ayuu u xidhnaa sheel yurub ku yaalla ayuu ku xidhnaa afartii sanadood isagoo halkaa ku xidhan ayuu jeelka dhexdiisa gabay ka tiriyey laba gabay ayuu jeelka dhexdiisa ka tiriyey isagoo jeelka ku jira gabaygii uu odhan jiray uu shimbirta kula hadlayey maalin bay shimbir yari ku soo degtay jeelkuu ku jiray geed ku yaalay markaasay shimbirtii yareed halkii waxoogaa ka ciciday markaasuu yidhi iyana way ooyeysaayo waa xor anna waan qoslayaayo oo xidhanahay bal adduunyadan eega buu yidhi gabay uu hadalkaa ku soo qaatay kii xidhnaayoo qoslaya iyo kii xorta ahaayoo ooyaya gabay halkaa ugu magac daro halkaa ereygaasoo kale uu kusoo qaatay hadal macnihiisu yahay ayuu halkii ka sameeyey gebagabadii reer galbeedku mayna diline waxay sameeyeen dad bay dhaafsadeenoo sidii baa lagu sii daayey isaga walmaau biyuhu gabayganuu tiriyey walmaau biyuhu yafsilu walmaau biyaha oo yafsilu kala saaraya bayna rawdi zahri beeraha ubaxa dhexdooda fi shadayni ee labada qar ku yaala faslan kala saarid ka bisaadi washyin baa la moodaa gogol midab midaba oo jaradad ay galka ka saartay aydilquyuun tumaallada qacmahoogu calayhi dushiisa naslan seef ama waran ninkani gabaygan ina aad inaadan u fahmin baa laga yaabaa ilaayood ogaato mushabaha iyo mushabahumbihiga iyo halka layskaga egyahay ninkani wuxuu arkay webi dheer buu arkay sidaad garanayso webigu de waa dheer yahay kolley webigu marka dhulka loo eego miyuu dhuuban yahay mise u ballaadhan yahay waa wax dheeroo dhuuban oo biyihii baa dul sabaynaya cad biyo cadna ay dusha ka sabaynayaan webigan labadiisa dhinac beeraa laga sameeyey beerahaasina waa akhdar cagaar iyo giriin weeyi webiga labadiisa dhinac giriin baa raacsan iyo cagaar baa raacsan giriinkii iyo beerihii raacsanaa ubax bay sii daayeeno ubaxu waa kala midab midab ubax huruuda ubax casaana ubax caddaana ubax ah, akhdar ah beerihii dusha sare maxay ku leeyihiin ubax wada bulugbulugay dusha sare ku leeyihiin sawirka halkaasi ay bixinaysuu mushabax ka dhigay hadda webiga keligii maaha mushabax dhuubnida uu leeyahayna maaha mushabax dherarka uu leeyahoo keliyiina maaha mushabax caddaanka uu leeyahoo keliyina maaha mushabax beeraha hareeruhuna keligood maaha mushabbah sawirkiiyo ubaxanay leeyihiinee kala duduwanna keligood maaha mushabbah waxaasoo dhan oo laysku geeyo ayaa mushabbaha eeg webiga dherarka leh dhuubnida leh caddaanka leh hareeraha beere akhtarihii ka xigaan dusha sare ubax midabadiisu kala duduwan yahay ay dusha sare beeraha ka saaran yihin sawirkaasoo dhan baa mushabbaha yaa mushabbahun bihiya miduu maskaxdiisu sawiratay adigu maxaad sawiratay arma sawirteen iminka sawirka markaan sheegay muxuu u egyahay wuxuu sawirtay niman tumaanla'a oo nimanka birta sida fiican u tuma oo tumay seef dheer bay tumeen buu seef dheer aynaan weli arag ayay tumeen seeftu de way way dhuuban tahay wayna dheer tahay wayna cad tahay war seeftaasi iyay qaabilaysaa webigii ma qaabilaysaa sow maaha webigii bay qaabilaysaa baan filaya markaasaa seeftii dheerayd ee noocaa ahayd ayaa guri dumar gaariihi ay gogleen oo roogag midab midaba oo green iyo midab midab iyo barbar leh ayaa seeftii yarayday duldhigteen buu yidhi marba shakligan eega buu yidhi miyaan la moodin buu yidhi tumaanlo khatarihi seefay sameeyeenoo guri gaari ay gogleen sidaa loo dhex dhigay miyaan la moodin buu yidhi kolkaa gurigan roogagan ma arkaysaa midabkay akhtarka ah waa beerihii buu ka dhigaya roogu midab midabkanuu leeyahay dusha sare ka muuqdee barbartan kala duduwanna ubixii beeraha ka sarreeyey buu ka dhigayaa seeftan dhuubanee la dul dhigtayna waa webigii barhtankooga marayey kolkaa miyaadan arkayn tashbiiha noocaas oo kale ihi inuu ka hawl badan yahay tashbiiha kale arday uu ka hawl badan yahay tashbiihani tashbiiha kale waayo tamsiili baa la yidhahdo waa waxyaabo aad u tiro badan weeye qur'aanka laakiin aad buu ugu jiraa alla qur'aanka ku badanaa tashbiihani tashbiiha koobaad waa ka ilaahay waa aayadda u horaysae tashbiih uu dhex dhacay waxaan filayaa suurat lbaqara inay tahay ow kasayibin ow kasayibin min asamaa markay qiimeeyeenna waxay idhahdeen cilmiga iyo roobkaasi xaqa iyo roobku siddeed dhinac bay iskaga egyihiin bay idhahdeen bal mufasiriinta hadalkooga u fiirso waa tamiiliga marka la qayaxayo halkay iskaga egyihiin waa in la helaa ilayne ow kasayibin baa lagule waa roob oo kale roob iyo cilmi halkay iskaga egyihiin bay yidhahdeen baadhno waa ilaa sideed iyo toban dhinacay iskaga egyihiin baa la helay waxaan uga socdaa markaa waxaa lagaa rabaa tashbiiha tamiili dee ujeeddo runtii aad iyo aad muhiim u ah ayaa qur'aanka loo isticmaala dhexdiisa iyo axaadiista rasuulkaba walmaau biyaha oo yafsilu kala saaraya maagani buu sheegaya waa webigii biyihiisii walmaau biyaha oo yafsilu kala saaraya bayna rawdi zahri beeraha ubaxa ah berhtankooga kala saaraya fi shatayni ee labada qar ku jira faslan kala saarid ka bisaadi baa la moodaa gogol midab midaba maxaa la moodaa ka bisaadi gogol midab midaba ayaa la moodaa oo jaradad ay galka ka saartay aydi tumaalada tumaallada qacmahoogu calayhi dushiisa naslan naslan waa seefta waranka wax kastoo birleh ayaa naslan la yidhaahdaa kolkaas seef dheer bay tumaaladii duldhigteen buu ku yidhi ma mufrad ba mise waa tamiili ardayow tusaalahani markaa waa tamiili weeyaan maaha mufrad wa qaala mutanabi wuxuu ihi fii sayfi dawla mutanabi oo doonaya inuu ka hadla sayfu dawle ninkii la odhan jiray ayaa gabaygan isna tiriyey yahuzu ljayshu xawlaka janibayhi kamaa nafadat janaaxayha alqucqaabu يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب قرنسي أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وحيث كلا هانشري نيكي قبل قال هانشري عبد الله بن بن سلطن ayaa u badnaan jiray gabayga noocan ah isagaa u badnaan jiray gabaygiisay kamid ahayd ninka gabaygaa u badnaan jiray ma taqaanin waa ninaad ku qoslaysiin haddaad maqashiin intaan nebi maxamed la dirin ayuu noolaa wuxuu isku qanciyun inuu nebi noqon doono wuxuu la saaxiibay nasaarada nasaaradu waxay u sheegeen nebi aakhiruzamanka lasoo diri doonaa inuu jiro ninkana gabayaa carbeed buu ahaa oo qureesha welibana ninkani wuxuu isku qanciyey uu nebiga aakhiruzamanka inuu noqon doono weligii wuxuu sugi jiru maalinta loo waxyoon doono maalinta loo waxyoonayuu sugi jiray wuu jiray wuu jiray nasaaradana wadaadada nasaaradana wuu ku noqon jiray weli ma la diray nebigii akhiru zamanka maya wuu soo socdaa okay wuu jiray wuu jiray gebagabadii kiiyoo safar qureysheed la socda ayay nasaaradiiyo shaam tegeen markaasaa loo sheegay wadaadadii nasaarada u sheegay in nebigii akhiru zamanka la soo diray habeenkii ninkani ma seexan cuntona ma cunin habeenkii oo dhan werwer buu sidaa u wareegeysanay saaxiibadii baa u yimid war maxaa ku helay war maxaa ku helay war dee shaydaanka wax alla waxaya u sheegi waay gebagabadiibuu u sheegayoo markaasuu yidhi waxaan moodayey buu yidhi weligayba inuu nebiga akhiru zamanka noqon doono laakiin qadarka ma noqonina nin kala noqday buu yidhi nebiga akhiru zamanka wuu diiday inuu rasuulka rumeeyo allah wuu diiday umayata bnu abisaltin ma garanaysin bal ibnu kasiir kadib taariikhdiisa uu diiday markii dambe inuu rumeeyo laakiin gabaygiisa runtii waxaa la isku waafaqay gabay aad xikmad badan inuu ahaa baxrigan isagaa u badnaan jiray ninkan ma aha baxrigan uu ka tirinayo laakiin u badnaan jiray يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب يهز وحو الرحيا أما أقلقليا الجيش عيدنك وحو قلقليا حولك هريرهاga جانبيه لبدي سلنا كما نفضت سيدي أقلقشو janaaxayha labadeeda baad alcuqaabu shimbirka cuqaabka la waa gorgorka siduu gorgorku labadiisa baad uu u ruxo oo kale ayaad adiguna ciidankuna labadiisa dhinac u ruxayaa buu yidhi yaa mushabbaha yaase mushabbahun bihiya eeg xaaji jeish baa mushabbaha ma odhan karno waayo mufrad buu inaga noqonaya haddaan jeish baa mushabbahan idhaahno tamsiiliga waxaa loo yaqaanaa waa sawir guud inaad soo qaadato horta ciidanka maxaa loo qaybin jiray oo inagii khamiis ku soo marnay soo ma aha wuxuu tilmaamayaa maanta uma jeedo muqadimatu ra'si ilaalada iyo khawaafida qaybta dhabarjebinta labadaa qaybood uu iskaga tegey wuxuu doonayaa inuu maymanada iyo maysarada iyo qalbiga saddexdaa uu ciidanka ka soo qaato saddexdaasi shakliga ay leeyihiin waa saddex guuto isgarab socda guutada bartamaha waxa wata buu leeyahay ninkan gabayaaga ah uu ammaanayo sayfudowle la yidhaah waa taa bartanka sayfudowlaa ku jira ee qalbiga taa midigta ka socotana maymanatuljaysh baa la yidhaahyo waa ciidankii barbarka midigta ka dagaalamayey taa dhinacan bidixdana waxa wey maysaratuljaysh waa ciidankii bidixda ka dagaalamayey kolkaa wuxuu sawirtay saddexdan ciidan saddexdan ciidanaan iminka arkayno ama aynu hayno ayuu sawir ka bixinayaa saddexdan ciidan ayuu sawir ka bixinayaa ninkani haddaba saddexdan ciidan marka aan qiimeeyo ama si aan arkaba ciidankan dhexda iska dhaafoo labadan ciidan miyuu milatarigu u socon nin socod ka duwan socodka dadka markay gaar ahaan waxaan ay gaardiska yidhaahdeen ay samaynayaan kolkaa dhinacaasina marbay tallaabada qaadayaan dhinacaasina marbay tallaabada qaadayaan kolkaa shakliga halkaa ka soo baxay waa sayfu sayfudawlo oo bartanka ku jira iyo dhinacan oo ciidan badan oo mar isla helaya tallaabada uu qaadayo iyo ciidan kaleo dhinacan ka socda dee sawir shimbireed horta halkaama ka soo baxday waaba baadkii mid iyo baadkii dhinacan iyo shambirta inteedii kale soo maaha wuxuu sawirtay kaasi waa mushabah sawirka halkaa ka soo baxay ayaa mushabaha mushabahunbihiguna wuxuu noqday shimbir yaroo intay qoyday labada baad saa u kala bixisay oo labada baad saa biyaha iskaga shaxaysa ayuu mushabahunbihigiina ka dhigay kolkaa baadkan midigta ma garanaysa yuu qaabilaya maymanadii ciidankii midigta baadkan bidixda yuu qaabilaya markaa ciidanka bidixda shimbirta inteedan kale yay qaabilaysaa sayfudawlo oo bartamaha isagu ku jiray bay qaabilaysaa tashbiiha noocaasi waa maxay markaa tamiili mise mufrad waa tamiili weeyaan yahuzu wuxuu gilgilayaa aljayshu ciidanku wuxuu gilgilayaa xawlaka hareertaada jaanibayhi labadiisa dhinac buu gilgilayaa kamaa nafadat siday u gilgisho janaaxayha labadeeda baal ama labadeeda garab alcuqaabu shimbirka cuqaabka la yidhaha gorgorku saryurafa nin la yidhahabaa gabaygan tirinaya saryurafa isaguna وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء وكأن الهلال بش وحا لموذا نون لجين نون يرو في الضل سميي اريق لجين محوها إن بدن بينو سو نقدان بلاي لجين محوها في ضوءها وكأن الهلال بش وحا لموذا نون لجين نون يرو في الضل سميي با بش لموذا oo qarqad ku qarqoontay fii saxiifatin waraaq zarqaa'a buluuga oo aadu weyn waraaq weynoo buluuga ayaa nuunkaa yar uu ku dhex qarqoormuu bartanka lagaga qoray bal haddee tashbiiha halkan ku jira ardayga waag tashbiihani eeg bishii buu doonayaa inuu sawir ka bixiyo bisha keligeed baa mushabbah ah oo wax u eg odhan mayno maxay odhan mayno maynu nini bisha keligeed baa mushabbah ah odhan mayno haddaa maxaynu odhanaynaa maxaa mushabbaha baynu odhanaynaa xaaji bisha keligeed mushabbah maahee waxa mushabbihii waxa weey bisha horta sawir ma leedahay marka koobaad sawirkeegu muna muqawas ahayn qaansanqaansam iyuuna ahayn saa muna usoo godnayn waa bishii oo shakligeegu muqawas yahay oo midab ahaan caddaan midabkan fidada oo kale ah oo haddana ka dhex muuqata halkee sama weyn cir aad u ballaadhan bay ka dhex muuqataa cirkaa midabkiisuna waa buluug intaa xataa buluuga cirka ayaa mushabahaas ka soo qaybgelaya war bisha midabkaa leh ee shakliga iyo soqallooca yar ee saasa iskale ee cirka samada ku taalla ee cirkaa ballaadhan ku dhex taalla ee midabkiisu uu buluug yahay intaasoo dhan baa mushabaha sheekhow shakliga sawirka muntazaca ah ee intaa la eg baa mushabaha yaa mushabahun bihiya shay uu isagu khayaashaday wuxuu khayaashaday horta xuruufta alifba'da nuunka ma garanaysin sida loo qoro ar waa la garanaya nuun sida loo qoro nuunku sida u qormaa adnuna bil waa bil yar nuunku marka nuunaad qoraysid waa bil yaroo sii jeeda weeyaan waa bil yaroo sii jeeda horta bishu aggay usoo eeaggi ujeeda ma taqaaniin ya labadan dhinac markay naga xigto ma isku dhinac bay ujeedaa dhinacan iyo dhinacan markay naga xigto isku dhinac bay ujeedaa ya mise lama kolkaa nuunku waxaan ku xasuusta xagga u jeede nuunku waa bil yaroo inaga sii jeeda weeyaano dee korkaa waynaga sidaa u qornaa nuunku saas usii jeedaa ma ogtahay waxaa jira haddaba nuunku shakligiisu waa shakligii bisha midab ahaanna waxa wey midabkii wuxuu ku tilmaamay fid biyo fidaa laga qoray khadkii nuunkuba maaha khadkana naqaane madow had yaroo gebigiisuba fidaa nuunka lagu qoray buu kuleeyahy iftiimaya oo dhalaalaya ayaa nuunki yaraa lagu qoray waraaqda ku dhex yaal taqaanaa waraaq weynbaa bartankeyga lagaga qoray oo buluuga waraadaa buluugiyo qaabilaysa cirkay qaabilaysaa kolkaa tashbiiha noocan oo kale ihi waa tashbiihu tamiili weeye wa kaana alhilaala bisha waxaa la moodaa nuunu lujayni nuun yaroo fido laga sameeyey baa oo qariqad ku qarqoontay fii saxiifatin waraaq zarqaa'a buluuga waraaq gebigeeduba buluugaa la moodaaba inay ku qarqoontay buu ku baxsiga yarna aynu ku darno albax yushabihu wuxuu ku shabahayaa waa beytka koobaad ee cashirkan dambe ayaynu arki doonaa albuxturi ninka buxturi la yidhaha mamduuxa uu ku ammaanayo ayuu bilbaxri bad ku shabahayaa fi ljuudi wasamaax deeqsinimada iyo samaaxada wayansax linaas dadkana wuxuu kula talinayaa an yaqtaribuu minhu inay u dhowaadaan liyabtaciduu si ay uga fogaadaan min alfaqri gaajada haddaad u dhawaatiin gaajo isarki maysiin buu leeyahay wayushbihu wuxuu shabahayaa imruulqays ninka imruulqays la yidhaa alleyla habeenka ayuu fii dalaamihi madowgiisa iyo wahowlihi dhibaatadiisa bimawji baxri badda mawjadeeda ku shabahayaa wa ana haada leyla habeenkanina arkaa wuxuu sii daayey xujubahu daahyadiisuu sii daayey calayhi dushiisa masxuubatan iyaday la socdaan bilhumuumi warwariyo walaxzaan iyo welibana dhibaato xusni waa murmuruun warwarun liykhtabira si uu u imtixaano sabrahu sabirkiisa wa quwata ixtimaalihi iyo dulqaadkiisu inta uu la-eg yahay waidaa ta'amalta markaad ka fikirta ardayo wajha shabahi halkay iskaga egyihiin wajhu shabaha fii kulli waaxidin mid kasta ee min haadayni tashbiihayni labadan tashbiih ah ra'ayta waxaad arkaysaa annahu sifatun inuu tilmaan yahay ow sifaatun ama inuu tilmaama yahay ishtarakat wadaagay bayna shayayni laba shay laysa hayr wax kale una jirin iyo hunaa halkeennan ishtiraaku lmamduux waa la ammaanaha oo la wadaagsanaya iyo walbaxri badda fii sifat ljuud sheeqsinimay ama ayay wadaagayaan waana sifo qura washtiraaku leyli habeenka oo wadaagaya iyo wamawji lbaxri badda mawjadeeda oo wadaagaya fii sifatayni laba tilmaamood humaa waxay kale yihiin adulmatu madowga iyo warawcatu argagaxa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa wejhu shabahi wejhu shabaha idaa kaana kadalika markuu sidan yahay sidan oo kale mufradan baa lagu magacaabaa wa kownuhu mufradan ahaanta uu wejushabhu tashbiiha mufrad la odhanayo laa yamnac ma diidayo min tacadudi sifaat almushtaraka wejushabhu inuu badnaan karo wejushabhu badnaan karaayo wa inagan iminka soo nidhi habeenka iyo baddu waxay iskaga egyihiin fii sifatayni laba tilmaamood huma adulmatu warawca labadan tilmaamood mid kastaaba kelidii hadduu wejushabah noqon karayo kelidii waa mufrad ka kale de waa tashbiih labaadoo iska baa la wa kownuhu mufradan inuu mufrad noqdaa laa yamnac ma diidayso min tacadudi sifaat tilmaamaha badanaya almushtaraka la wadaagayo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa atashbiih aladii tashbiiha yakuunu uu noqonayo waju shabahi waju shabaha oo fiihi dhexdiisii kadalika sida ah tashbiihan baa lagu magacaabaa hayra tamiilin maxaa la odhanaya tashbiihan haddii tashbiihan mufradan la yidhahna ka waran waa isku midun tashbiih hayra tamiili iyo tashbiih mufrad waa isku midun shay qurun baa loo jeeda ardayo undur waxaad eegtaa bacda dalika intaa kadib ila tashbiihaati tashbiihiyada eeg ataaliya soo socda war intaa kadib tashbiihiyada bal hadda soo socda eeg yushbihu wuxuu shabahayaa abufiraas ninka la yidhaah xaala maa iljadwal eeg tashbiih hadduu tamiili yahay ereyga xaala laga horraysiiyaa ereyga xaala ama ereyga sifaa ayaa laga horreysiiya yushbihu wuxuu shabahayaa abu firas ninka la yidhaah xaala maa iljadwal wuxuu ku leeyahay mooska iyo kalayga yare la soo leexiyo ama webiga biyihiisa xaaladoodii wahwa yejri isagoo socda bayna rawdatayni laba beerood oo calaa shaadi'ayhi labada qar kaga yaala xallaahumaa waxa qurxiyey labada beerood azahru ubax bibadaa'ici alwaanihi midabadiisii badiica ahaa buu ku qurxiyey munbahan wuxuu u qaybsan yahe oo loo daadiyey bayna alkhudra cagaar anaadira ifaysa bixaali sayfin seef buu ku shabahay lamaacin wirwiraysa laa yazaalan ka zuulaynin fii bariiqi jiddatihi cusaybkiisii iyo dhalaalkiisii waqad jaradahu waxaa galka ka saaray alquyuunu tumaaladii ayaa calaa bisaadin gogol dusheeda galka kaga saaray min xariirin xariir ah mudarrazin oo la xayeysiiyey welibana aad loo qurqurxiyey fa ayna wejhu shabax adeenku weydiiye halkay iskaga egyihiin haddaba isagaa ka jawaabi doona kolley su-aasha atadanu ma u malaynay anna shaacira gabayaagu yuriid inuu doonayo an yacqida inuu xidho tashbiihayni laba tashbiih oo alawalka koobaad tashbiihu ljadwal uu yahay tashbiihu ljadwal moos lagu shabahayo bisayfi seef wahaani ka labaadna uu yahay tashbiihu rawda beer lagu shabahayo bilbisaadi gogol almuwasha midab midab laga dhigay laa inahu lam yurid dalika war gabayaagu sidaa ma doonayo inamaa yuriidu wuxuu doonayaa an yushbiha inuu ku shabaho suuratan suurad ra'aahaa uu arkay bisuuratin suurad takhayalahaa maskaxdiisu ay malaysatay maskaxda ayaa samaysatay takhayul waa iska malaysi ismoodsiis yuriid wuxuu doonayaa an yushbiha inuu shabaho xaala aljadwali webiga buu ku leeyahay xaaladiisa wahwa bayna riyaad isagoo beeraha dhex socda bixaali sayfin seef inuu ku shabaho oo fowqa albisaad gogol dul almuwasha midabmidaba almuwasha waa midabmidaba fa wejhu shabahi wejhu shabahu hunaa halkeennan suuratun waa sawir laa mufradun maahase mufrad wa haadihi suuratu suuradanna ma'khuudatun waa la soo qaatay ow muntasacatun waa la soo siibtay min ashyaaa cidda dhow shay baa laga soo siibtay wa suuratu suuradda almushtaraka la bayna darafayni labada daraf iyo wujuudu bayaad cadaan la helayo weeye mustadiilin dheer oo xawlahu hareertiisana ikhtidaarun cagaaruu yahay fiihi cagaarkana ay kusii dhex jiraan alwaanun midabo mukhtalifa kala duduwan midabkii ubaxa iyo midabkii gogosha wa yushbih wuxuu ku shabahayaa almutanabi ninka mutanabi la yidhaahdaana suurata jaanibay aljeyshi ciidanka labadiisa dhinac suuradooda waa maymanatihi ciidanka guruubka midigta iyo wa maysaratihi guruubka bidixda eh wa sayfu dawla kiiyu sayfu dawlanaa baynahumaa barhtankooga fadhiyo iyo wamaa fiihimaa waxa ku dhex jiro oo min xarakatin xaraka iyo wadiraabin isbaraamber ah bisuurati cuqaab gorgor buu ku shabahayaa suuraddii tanfudu janaaxayhi labada baal ka ruxaya ama ka shaxaya wa tuxarikuhumaa dhaqaajinaya wa wajhu shabahi wajhu shabahu hunaa halkeennan laysa mufradan ma aha walaakinahu muntazac waxa laga soo siibtay muntazac laga soo siibtay laga soo jiitay walaakinahu muntazac waxa laga soo siibtay ama laga soo jiitay min mutacadidin waxyaabo badan wahwa wujuudu jaanibayni laba dhinac baa la helayaa lishayin shay baa loo helayaa fii xaali xarakatin oo dhaqdhaqaaq samaynaya wa tamawujin iyo mawjadayn welibana wa fi lbeyt alakhiir beytka ugu dambeeya yushbih wuxuu ku shabahayaa asariyu ninkii sari loodhan jiray waa sariyu rafaaye xaala alhilaal bisha xaaladeeda abyado isagoo cad lamaacan oo widhwidhaya muqawasan oo la soo qaanseeyey wahwa fi samaa'i oo cirka ku dhex jira cirkii azarqaa'i buluugga ahaa bixaali nuuni ardayo qaacidaanku siiyo in badan bay ku anfici doontaa haddaad la socoto bixaali nuunin ba ma ku arkaysiin halkaa bixaali nuunin waxaan kuu sheegayaa badu waxay gashaa afcarabiga mushabahun bihiga daa'iman haddaad ba aragto waxay gashaa ka loo egaanayo la soco haddaad baba aragto waa ka loo egyahay ayaad ku ogaanaysaa bixaali nuunin baa lagu shabahayaa nuun xaaladii min fidatin fida laga sameeyey kaariqatin oo ku dhex qarqoomay fii saxiifatin waraaq zarqa'a buluuga fa wajhu shabahi wajhu shabahu huna halkeennan suuratun waa suurad muntazaca laga jiitay min mutacadidin waxyaabo badan wa huwa wujuudu shayin shay baa la helayaa abyadacad muqawasin qaansanqaansaa fii shayin shay baa laga dhex helayaa asraqa buluuga waa wejushabihiyada intaasi fa haadihi tashbiihaatu tashbiihiyadan ahalaaatu ee saddexda ah allatii marad bika ee ku soo martay walatii taasoo ra'ayta aad arkaysid anna wajha shabahi wajhu shabuhu fiiha dhexdeeda suura inuu yahay suuro mukawana laga koobay min ashyaaa cidda dhowr shay yusamaa waxaa lagu magacaabaa kula tashbiihin tashbiihi kaste fiihaa dhexdeeda tamiilan baa laodhanaya tashbiiha tamiil baa la yidhahdaa xaaji alqaacida aw alkhulaasa yusamaa waxaa loogu magac daray ama lagu magacaabaa atashbiihu tashbiiha tamiilan tamiil baa lagu magacaabaa idaa kaana markuu yahay waju shabahi waju shabuhu fiihi dhexdiisa suuratan suurad muntazacatan laga siibtay min mutacadidin waxyaabo badan wa hayra tamhiilin baa lagu magacaabaa tamhiil hayrkii oo mufrad ah idaa lam yakun markuuna ahayn wajhu shabahi wajhu shabuhu kadalika sidaa aan soo sheegnay tusaalayaashanna bal hadda ilaag tusaalayaasha halkan inoogu qoran bal iyagana hadda ilaeg namuudaj qaala bnu lmuctaz waa ninkaynu u naqaanay khaliifu leyl yowmin wa leyla afar iyo labaatan saac buu ummadda khaliifkoogii ahaa baynu nidhi wuxuu tilmaamayaa qad inqada dowlatu siyaami waqad bashara suqmu lhilaali bilciidi yatlu suraya ka faakirin sharihin yaftaxu faahu liakli cunquudin ninkani wuxuu eegay ama uu u fiirsaday xidigahan asuraya la yidhaha ma garanaysin ayna suraya min asara bay carabtu ku maahmaahaan ayna suraya min asara marka tirtansiin lagu sameeyo nin qaaliya iyo nin liita oo dhinaca qooneed laysku barbar dhigo ayay yidhaahdeen ayna suraya min asara carada iyo ururka maxaa iskaga dan ah midna dhulkay taallaa midna cirkay ku taallaa iskuma dhowaa waxaan uga jeednaa markaa xidiga asuraya la yidhaha asuraya waa xidigaha ururkaynu inagu u naqaanaa ururka xidigaha ururka la yidhaah ayuu doonayaa oo bishiina ay ka dambayso xidigahaasi maxay hor taagan yihiin marka xidigaha ururka waa la garanaya afuraya bishiina way ka dambaysaa cil weynna way ku yaaliin markaasuu sidaa u eegayo bishiibuu sidaa u egay wayba soo godan tahayba bishu horta maxay la godatay bishu waa suaale walaa gaaja haysa okay waxaynu arki doonaa culimo xusnu tacliil wax la yidhaha balaaqada ku arki doonaa xusnu tacliil xusnu tacliilku waxa weeye shayga in cillad iyo sabab loo raadiyo walow sababtiisa rasmiga abayayna ah noqonine xusnu tacliil la yidhahbaa balaaqada in badan lagu arki doona oo suugaanyahanka carbeed iyo kuwa soomaaliyeedba way isticmaalaan xusnu tacliilka kolka waxaa jira ninkani wuxuu markuu sidaa u egay bishiiyo soo godan ayuu arkay inay gaajoonaysaa sawirkeega yare soo godnaanshaha dee insaan iyo xayawaan baynu ogeyn markuu gaajoonayo soo yar godan jiray wuxuu arkay waxaa horjeedaa xidigo xidigo yaryaro soo urursana soo kooban wuxuba u haystaaba xayawaankan gaajoonaya afkiisii xayawaan gaajoonaya ee afkiisii war bal sawirkaa gaajoonaya eeg halkaa ku yaalla buu kolkaa isleeyay inuu yidhaah ayuu wuxuu doonayaa inuu kolkaa tashbiih ka sameeyo sawirka sawir kale oo dhulka jooga inuu kusoo qabto ayuu doonaya inuu kusoo qabsado qad inqadad waxaa duntay dowlatu siyaam dowladdii cadaaladu way duntay oo way baaba'day waqad bashara waxaa bishaaraystay suqmu lhilaal bishii ducfiga iyo daciifnimada suqmigu waa xanuun laakiin ducfi baa looga jeeda xaaji waa isticaaro oo dowlatu siyaam waa isticaaro suqmu lhilaalna waa isticaaro isticaarana weli maynaan gaadhin inagu tashbiih baan marayna xaaji tallaabada ha dheeraynin kolkaa isticaaro ka shaqayn mayno kuuna taxliilin maayo wixii maanta isticaaro ah wixii tashbiiha unbaan doonaynaa inaynu taxliilkiisiiyo macnihiisa aan ogaano qad inqadad waxaa duntay dowlatu siyaam dowladdii cadaaladda iyo cibaadada waqad bashara soonku waa ashyaada laga qaata cadaaladda ayuu ku jiraa cadaaladda laga bartaa soonka waayo waxaad og ninka hantidiisu intay dooni ha gaadhe miyuu odhanaya ani maalkaygiiba xad gaadhay soonka layga yareeyo saddex saacadood un soon la yidhaa maadaamay hantidaydii badatay waxaa laga yaabaa in lagu yidhaha ijraa'aadka halkan madaarka marka laga dhoofayo ama laga duulayo in lagu yidhaa ha kani waa waa ganacsadii oo la garanaya aduu halkan khaaska amar adiga kaalay laguma garanay eeg hantidiisa halkaa u fudaydisay hantidiisiiy wejigiisii ayaa wax u fudaydiyey laakiin ma laga yaabaa cibaadaadka inay hantidu wax ka fudaydiso wax allaxa kuu qabanaysa maleh wax allaxa kuu qabanayso hanti maleh kolkaa haddaba waxa soomka loo soo qaatay waa cadaaladda cadaaladdaa lagu bartaa alcadaala iyo ballantaa lagu bartaa ilaahay ballantuu kula gelaya wuxuu ku leeyahay labiyo toban saac waxba ha la dhadhamin waa lagu daayey cidna laguma raacin ma cid baa ku ilaalisa ilaahay mooye cidna kuma ilaalis markaad suuliga gasho ka waran ama gurigaaga markaad tagto haddaad waxa doonto cunto ilahay unbaa ku ogsow maaha hoy ballantaa lagu barayaa ballantaa lagu barayaayo ballanta sidaad u barato halkaa daqiiqaddaa ha dhaafin halkaana daqiiqadaa kale ha dhaafin warkaagii war sugan ha noqdo waa lagu gaajaysiinayaayo ummadda waxla dhadhami baa lagu leeyahy dadkaaga inaad la wadaagto weeyaan markay ummaddii masaakiin iyo aqniyo noqotay waa in la qaybsadaa waa in mar la wada dareemaa gaajada waa in la wada dareemi karaya oo saacada siman la wada soomaya saacada siman la wada afuraya qad inqaad waxaa duntay dowlatu siyaam dowladdii cibaadada waqad bashara waxaa bishaaraystay suqmu lhilaal bishii xanuuna ducfiga ducfigani waa dowlad la'aan iyo cadaalad la'aan iyo dhibaato ayaa suqmulhilaal la waa bil bugta bay waa zaman buka bay waa xilli buka bay yidhaahdeen markaa kolkaa ay uga jeedaanuun cadaalad xumun bay uga jeedaan waxa bishaaraystay maxay cadaalad xumadii kolka waxay ka dhigan tahay cadaalad xumadiibaa soo foolle oo bilaabmaysa maxay ku bishaaraysatay talow ducfigaasi bilciidi ciid cadaalad xumada ciiddeeda ma taqaanaa cadaalad xumadu maxay ku ciiddaa waa xumo ka sii weyn bay ku ciidaayoo ciidu ah yatluu waxa raacaya buu ku yidhi bishaa ducfiga ama arkaysaa bishaa ducfiga arkayno yatluu waxa raacaya athuraya xidigihii ururka la odhan jiray oo ka faakirin aad mid afka kala qaaday faakir waa xayawaan bahaloo afka saa u kala haya ka faakirin mid afka kala qaaday ayaad mooddaa sharihin oo maman sharihin ma taqaanaa mamanida waa la baan malaynaya mamanida waa qofka oon ku arkayninba qofka oon ku arkayninba wax kale u muuqdo ninbaa maalin iga qosliy nin maalin iga qosliyo wuxuu idhi dadka jaadka qaylaa dadka ma arkaan waayo baan idhiyo bal buu nin kolay dul tegaya ninka golayga haystaba ma eega buu yidhi jaadkunbuu eegaa buu yidhi wuu wuu isleeyaho qacantu waar iska warran buu odhan qacantu fidinaya halkanna wuu eegaya kolaygana wuu eegayaa buu kolka waxani qofkani waa qof madman weeyi qofkanuu salaamayo iyo hadalkiisana iyo qacantanuu fidinayo saaxiibkii in badan kala maqnaayeen waxani uma muuqdaan maxaa u muuqda wax kale dhinac kale u jeedaa moogtahay kolkaa yatlu wuxuu raacayaa yatlu huraya ururka ayaa raacaya ka faaqirin adoo mooda xayawaan afka kala haya sharihin oo haddana maman yaftaxu faahu wuxuu afka u kala qaaday liakli cunquudin rucub yar inuu cuno cunquud waa rucub yaroo cinab ka samaysan weey cinabka inta isku xidhan maad aragteen inta yar isku xidhan intaasa cunquud la yidha waa rucub markaa cinab tashbiiha kitaabkeenani waa ka kaaga shaqeey bogan kaa soo horjeeda kaaga shaqeey haba fogaani waraaqdan haynaa soo soddon ma aha koob iyo soddonkan kugu xigaa kaaga shaqeey jadwalka halkanuu jeexjeexay weeyaan ayay kaga shaqaysan tahay macnuhu baan doonay inaan ku xasuusiyo wa qaala almutanabi wuxuu ihi nin mutanabi lo odhan jiray firrasaa baroor isagoo ka hadlaya وma اlmوت إlا sاriq daaqa شhakصh yasul bilaa kafin وayascىa bilaa rijlin mawdka iyo geerida ayuu sawir ka bixinaya wama lmowtu maaha buu yihi mawdka iyo geeridu ilaa saariqun tuug mooye wax kale tuugga oo daqa uu qarsoon yahay shaksihu shaksiyadiisu yasuulu wuu soo boodaa bilaa kafin muruq la'aantii wuu ku feedhayaa qacanuu kugu arki maysid buu yidhi wayasca wuu soo cararayaa bilaa rijlin lugo u ku cararayana ma arag buui anuu mawdka waan garan laahayba buu yidhi mawdku waxaan mawdka la yidhaah waxaan u haystaa buu yidhi wax sida tuug eeg isaga laftiisaa tuuga maaha tuug buu ku tashbiihinayaa tuugu miyuuna aayar si khafiya u soconin si khafiya u socdaa wakhtiyada haadana sawma eegto kolka wuxuu ku leeyahay tuugu mawdku waa sida tuugga oo kaloo waxbuu xadaa siduu tuugguba wax u xadayo nafta aadamaha ayuu la boodaa buu kuleey uu mawdku qaadanaya okay halkaa markaynu eegno culimo sawirkaa markuu siiyey wuxuu kaga duway laakiin shaksiyad male buu yidhi mawdku muuqata male buu yidhi waa daqa intuu gayndhahaaba la saaraayo albaabaa laga xidhaa ama daaqade kalimo muuqda buu waa oo kale wax muuqdaba maaha buu yidhi waa yasuulu wuu kugu soo boodi kelmadda yasuuli waxay ka timid af soomaaliga ma garanaysin waa saail markaynu odhan jirnay hebel waa saail maad maqashay iyo waxaasi waa saail saail waa yasuuludanay ka timido waa ismi faacil yasuulu wuu kugu soo boodayaa adoo iska warmoog waxa kugu soo boodaa loo isticmaalaa yasuulu wuu kugu soo boodayaa oo wuu kugu dhegayaa bilaa kafin qacmo la'aantood qacmo uu kugu haysta haddana arki maysi haddana gogosha adoo u dhacay unbaad arkaysa war maxaa ninkan haysta gogosha jiifa war balkac waa sakara ma isagaa kici karay waxaynaan arkayn baa haysta buu yidhi waa daa shakhsuhu wayascaa wuu soo cararayaa bilaa rijlin luga muuqdana ma arka inuu ku cararayo buui mawdkiibuu kolkaa ninkani sawirkaa ka bixiyey mawdka dee waad garanaysaa mawdka sawir la siin karo ma garanayno macnaa sawirkiisu uu yahay waa makhluuq ilaahay abuuray culimada qaarkood waa kuwa dee xadiidkii usoo qaatay akhiru zamanka wanka laga dhigayey ee meesha lagu birahinayey shakliga wanko kaluu yahaleeyahay bay yidhaahdeeno iyagoo xadiidka eegaya yidhahdeen mawdkan shakliga wanka oo kale hadda mawdka iyo malaggu waa kala gaar xaaji laba yayna iskaga kaa khaldamin mawdka iyo malaggu waa kala gaara ya malakulmawd baa la mawdku waa dhimashada waa noloshuu ka soo horjeedaa mawd malag ma waa noloshuu ka soo horjeeda waa dhimasho weeyaan waa macno jidhka aadamaha ilaahay ku samaynayo wey wama lmowtu ma aha ilaa saariqun tuugdaqa shakhsuhu shakhsiyadiisu ay qarsoon tahay mooyaane yasuulu wuu soo boodayaa bilaa kafin muruq la'aantii wa yascaa wuu cararayaa bilaa rijlin lugala'aantood wa qaala shaacir nin gabayaa ah ayaa gabay tiriyey gabay kale ayuu tiriyey wataraahu fii dulami lwaqaafa takhaaluhu qamaran yakuru calaa rijaali bikowkabin wataraahu ninkan waad arkaysaa fii dulami lwaqa dagaalka madow dhexdiisa ayaad ku arkaysaa fatakaaluhu waxaabaad u malayni qamaran dayax u malayn yakuru cala rijaali ragga ku tuuraya ama ku rogaal celinaya bikowkabin xidigo wuxuu ku leeyahay dagaalada madow dagaalkii muxuu ka dhigay wataraahu fii ulami lwa markuu yidhi alwa waa dagaalka alwa waa xarbun weeyaan gaar ahaan waa dagaalka ay qayla ka dhex socoto ayaa la yidhahdaa alwa dagaalku markuu qaylo leeyahay ayaa alwa loo isticmaalaa ulami lwaqa wuxuu ulam uga dhigay dagaaladu waa madow xaaji madow iyo mugdi weeyaan ubad baa ku agoonoobayaa oo dumar baa ku armali noqonaya oo arwaax ayaa ku dhimanaysa kolkaa madow xaalad madow ayuu dagaalku ku salaysan yahay mirley lagu sifeeyaa wa taraahu waad arkaysaa buu ku yidhi ninkanan ammaanayo fii ulami lwaqa dagaalada madmadow berhtankooga ayaad ku arkaysaa fatakaaluhu waxabaad u malayna markaad isha ku dhufato qamaran dayax baabaad moodaa meesha ka soo baxay dayax wuxuu ugu tashbiihiyey ninkan xaaladda uu dagaalka ku jiro waxaa la ogyahay qof kasta inuu werwero uu naftiisa u yaabo qofkuna hadduu werweruu noxo maxaynu isku ogeyn ar midabkiisii miyuu joogaa may ma jooga caddaanku kolkaa wuxuu ku leeyahay ninkani mar alla markuu dagaal galo meesha nafta lagu qaadayo ayuu ku farxaa markaa unbuba dayax noqdaa uu sii caddaadaaba wajaraahu waad arkaysaa fii dulami lwaqaa dagaalada madmadow bartamahooga fatakaanuhu waxaad u malayni qamaran dayax baad u malayn dayaxa oo yakuru ku rogaal celinaya cala rijaal ragga uu la dagaalamayo bikowkabin xidig buu ku rogaal celinaya xidigo isagoo wata isagu waa dayaxii raggan kaluu wata ee la rogaal celinayana waa xidigihii kolkaa wuxuu ku leeyahy ninkani waa dayaxoo gantaalka uu ridayana waaba xidigba buu leeyahay cadowga waa dayaxa gantaalada xidigaha a gantaaladan xidigihiina waa asxaabtiisii la socotee ka berber dagaalamaysay ama warankii uu ridayay labaduba suurtagal weeye waxaa tartan lagu galay xagga suugaanta tilmaanta geesiga la tilmaamayo kolkaa ninkani talow mawankuu qaaday beydkan markaad qiimaynaysid bal beydkan ka waran mawankuu qaaday mise uu ku dhadhowaaday uma hayo inuu ninkani wanka ku qaaday nin baa ka dheereeyey ninkan markii dagaalka geesiga lagu tilmaamay nin baa ka dheereeyey gabayaaga marka la qiimeeyo waa laga bediyey ninkan laakiin ma yara isaga laftiisu balaaqada ku jirtaa balaaqa sahlan ma aha wa fii dulami lwaqa fatakhaaluhu qamaran yakuru cala arijaali bikowkabin ma sahlana balaaqada ku jirtaa min xayu tashbiih markaan qiimaynayno waxaa ka bediyey ninkii yidhi yamuru cala labaali kalma haziimatan tamuru cala labaali kalma haziimatan wa wajhuka wadaaxun waaqruka baasimun ninkaa ayaa ka bediyey baydkaasuna kaga bediyey tamuru cala labdaal waa mudaaric mara maaha maadi maaha waa mudaaric tamuru waa joogto tamuru cala labdaal geesiyada ayaad shiidhaayood kalma iyagoo wada dhaawaca haziimatan oo soo jabay geesigu markuu jaba ka warran war ninkan laguma qiimaynaya rag oo dhan geesi baa lagu qiimaynaya geesigu markuu cararo markaasaad adu sii socotaa buu yidhi ku sii socotaa agga cadowgaad markaa sii socotaa bui markuu geesigu jabayo tamuru cala labdaali kalma haziimata geesiga mafulaynimuu la jabay miye waa kalma waa wada dhaawac geesiyadii waa wada dhaawaco gacmaha la saaray kalma haziimatan adigu ma naxdaa markaa buu yidhi markaad geesiyadiina aad dhaaftay wawejuka wadaax wejigaagu markaa unbuuba dhalaalaa buu yidhi wa faqruka baasin ilkahaaguna markaa unbayba dhoolla caddeeyaan kolkaa ninkaa ayaa ka badiyey baa la odhan karaa ninkan marka geesi la tilmaamayo waad aragtaa tashbiiha halkaa ku jira wataraahu fii dulami lwaqa fatakhaaluhu qamaran yakuru cala rijaali bikowkabin wuu kaaga shaqaysan yahay beydkuo gabaygan kaa soo horjeeda laftiisa uunbaa ka shaqeeyey kaa isla kaa uun u doono tamriinkan kale aynu raacino bayin waxaad caddaysaa almushabbah wlmushabbaha bihi fii ma yaati mushabbaha iyo mushabbahun bihigaba caddee waxyaabaha soo socda almushabbah wlmushabahan bihi fii maa yaati waxaad sheegaysaa mushabaha kii wax u egaanayey iyo mushabahun bihiga kii loo egaanayey labadaba waad sheegaysaayo waad raacinaysaa qaala bnu lmuctas wuxuu yidhi yasifu samaa isagoo cirka tilmaamaya bacda taqashuci saxaaba daruuri intay kala kacday kadib taqashuc waa maxay macnaheegu waxa weeye cirkii ishaystay ayay daruurihii kala yaaceen taqashuc waa kala yaac markaa bacda taqashuci saxaaba cir ishaystay oo daruurihii ay kala tegeen ayuu doonayaa inuu tilmaan ka bixiyo maxaad ku tilmaami lahayd gabayganuu ku tilmaamay markaa wuxuu yidhi kaana samaa'anaa lamaa tajaalaad khilaala nujuumiha cinda sabaaxi riyaadu banafsajin khadilin nadaahu tafantaxa baynahu nawru laqaaxi wuxuu yidhi kaana samaa'anaa cirkeenna waxaa lamaa tajalad markay faydantay ay daruurihii kala yaaceen khilaala nujuumiha xidigaha birhtankoogii ay daruuruhu ka kala yaaceen cinda sabaaxi subaxda agteeda riyaadu banafsajin baaba la moodaaba riyaadu banafsajin beero yaryaroo gebigooguba ubax ka samaysan baa la moodaa buu leeyahay beero ubaxa ayaa la moodaa khaldilin oo wada qoyan khaldilin uu da'ayo nadaahu dherabkiisi iyo dhadadiisu ay da'ayaan tafataxa baynahu uu afka kala hayo dhexdiisana nawrulaqaaxi ubaxa ubixiisii yaraaya sare innaga afsoomaaligeennu waa afsoomaaligeenna waad ogtaho waxoogaa yar baa ku jira oo qusuura iminka geedka yaree ubaxa bixiya maxaynu nidhahnaa geedaha geedahan yareen guryaha dhiganno ee la soo iibsadee suuqa lagu soo iibiya maxaa la yidhahdaa ubaxu waa imisa soo lama yidhaah maxaa la yidhahda faraawilku waa maxay muxuu noqonayaa araawi ubax ma nidhaa ubax baynu nidhaahnaa waaad e waxaad eegtaa midhaha yaray dusha sare ku leeyihin maad aragta bahlaa yaree cascas ee huruudee dusha sare kuwaana maxaa la yidhaahdaa dee ubaxun baynu nidhaa waxaan uga socdaa kelmadda nawr ah ee halkan ku jirtaa waa midhi yaree dusha sare oo waa ubax nawr markaan idhaa nuunka kor dhabo nawr waa ubaxa yaree dusha sare haddaan nuunka godo nuur idhaahdana waa iftiinkan laydhku uu bixinayo nuur iyo nawr bay kale yihiin nawr waa ubaxa ina midhaha dusha sare ay ku leeyihiin alaqaaxina waa geedkii geedubaxeedkii weeyaan geedubaxeed wuxuu idhi kaana samaa'anaa samadeenna waxaa la moodaa lamaa tajallad markay faydanto khilaala nujuumiha xidigaheega barhtamahooga markay faydanto cinda sabaaxi subaxda hore markay faydanto riyaaduba nafsajin baa la moodaa ubax yaroo ka samaysan beero beero yaroo wada ubaxaaba la moodaaba cirkiibuu beere ubaxa ka dhigay arbeeruhu miyayna ahaan jirin dee midab midab cirku buliig buu ku noqday waa bilaadhas haddaad daruuro aragto inta badan cirku dhas maleh waa bilaadhas waana buluug midabkaa xidigo yaryarina hortiisa ayay soo wada dhigan yihiin oo waxbad moodaa geedubaxeedku ubixii yaraayo xagga sare ku lahaayo kale ayaa la moodaa cirka waxa ka muuqda kaana samaa'anaa samadeenna waxaa la moodaa lamaa tajalad marka ay faydanto khilaala nujuumiha xidigaheega bartankooga marka ay faydanto cinda sabaaxi subaxda hore dhexdeeda ma agteeda markay faydanto khiyaadu banafsajin beero ubaxa ayaa la moodaa khadilin ay qoyan yihiin nadaahu dherabkiisu uu qoyan yahay tafataxa uu afka kala qaaday baynahu dhexdiisa nawru laqaaxi geedubaxeedka ubixiisiina uu afka kala hayo ibnu ruumi oo gabayga labaad iska leh waynu soo marnay waa ninkii mutashaa'imka ahaa ee eh, uu ninkiina ku ciyaari jiray waagu markuu baryo albaabkiisa tegi jir albaabka ku garaaci jiray mananta markuu yidhaha buu odhan jiray ah, eh, muqatil binu xarb muqatil binu xarb kolkaa ibnu ruumi wuu baasaysan jiray magacyada uu ka nixi jiray mutashaa'im buu ahaa baa la yidhahdaa mutashaa'im buu ahaa gabayo badan mar hore soo marnay kolleey maanta wuxuu ka hadlayaa laxoox laxooxdan yaree la dubo soo maydaan arag laxooxdaasuu ka hadlayaa kolkaa laxooxdu gabay ka tirinayaa qofku markuu gabayaa yahay iminka anu waxaan dareemi karaya gabayaaga soomaalidu inuuna badnayn baan dareemi karaya oo hal qodobna waanu daliishanayaa nolosha maanta jirta lagama gabayo nolosha maanta jirta qofku markuu gabayaa nolosha oo dhan waa inuu mawaadiicdeeda uu ka hadlo weli miyaad aragtaa nin gaadhi ka gabyaya gawaadhideenna maan ka gabaynaa hadday tay noocyadanay kala leeyihiin basaska iyo maarkatuuyada iyo noocyadenin gabay ma soomaliga maan ka tirina noloshaadu inta ay la eg tahayba markaad gabayaa tahay waa inay kuu siman tahay weli waxaynu ka gabaynaa carabtii hore halkay ka gebyi jirtay gaadiidkii fardihii ma garanaysaa fardihii iyo laga gebyi jiriye noloshu siday u socotay ayaynu u wadnaa bal hadda u fiirso ninkani loxoox buu gabayga ka tirinaya markaa loxooxdu marka la doonayo in la dubo dumarku ma ma aragtay la qaadayo aa horta sidee la yidhaahdaa welibana tan ad adagoo kale way iska malaasan tahayoo saasaa loo qaadaa saasaa loo qaadaa kolkaa maxaa la moodaa waa wax yaroo iska malaasanoo dee mudawara weeyaan waa mudawar mar alla marka daawaha lagu shubana siday noqotaa saasaa loo ballaadhiyaa waa la ballaadhiyaayo saasaa dee gaar ahaan waxay ku xidhan tahay qofka dubaya bay ku xidhan tahay qofka dubayay ku xidhan tahaye sida caadiga ah waa inuu ballaadhiyaa qofkaasi waa la ballaadhinayaa waxa dhacday sawirkaas ayuu kolkaa tashbiih ka samaynaya sawir kale ku tashbiihin doonaa wuxuu yidhi ma ansalaa ansakha bazan marartu bihi yadxu ruqaaqata washka lamxi bilbasari ma bayna ru'yatiha fi kafihi kuratan wa bayna ru'yatiha qawraa'a kalqamari إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر وقبي لا تيريو قبي ugu adag weeyaan gabaygaasi waxa lagu qiimeeyaa luqa carabiga gabayadeeda lagu qiimeeyaa mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun saasuu noqonaya waa gabayada ugu adag weeyaan maa ansa ilaawi maayo maa ansa ma ilaawayo buu yidhi maa ansa ma ilaawayo laa ansa ilaawina maayo welibana khabaazan roodhiile marartu bihi aan soo maray roodhiile aan soo maray haddana ma ilaabayo weligayna ilaawi maayo buu yidhi roodhiilahaa muxuu sameeyey yadxu wuxuu sidaa u ballaahinayey yadxu wuxuu ballaadhinayey aruqaaqata tii jilicda sanayd waa laxooxda aruqaaqata tii jilicda sanayd buu sidaa u ballaadhinayey washka lamxi bilbasar ilbidiqsi washka lamxi bilbasar hadalkaa waa maxay macnaheegu washka lamxi bilbasar waa ilbidiqsi isha biligteeda ayuu ku ballaadhinayey uu wax ballaahan kaga dhigayey buu ku yidhi maa bayna ru'yatihaa aragtideeda umayn dhaxayn fii kafihi ninka qacantiisa aan ku arkayay markuu daawaha ku sii wado kuratan iyadoo kubadkubada marka daawaha aan lagu shubin waa kubadkubad iyo wa bayna ru'yatihaa markaan arkayay qawra'a iyadoo ballaadhan kalqamaro dayax moodo oo sawirka dayaxa oo kala qaadatay uma dhaxaynin ilaa bimiqdaari maa intii unbaa udhaxaysay qiyaastii tandaaxu ay ku ballaadhanaysay daa'iratun biyaha yaree wareegsani fii safxati maa ee weelka bartankiisa biyihiisa ku jira oo tarmi fiihi bilxajar dhagaxad ku turta wuxuu ku leeyahay laxooxdani markuu ninkani qacanta ku hayey sida kubadday ahayd markii daawaha uu saarayna sida dayaxay ahayd uma dhexaynin labada sawir ee sidaaya ilaa weel yar oo biyo yaroo kooban oo kubad kubadkubadii ay ku jiraan weel yar haddaan biyo ku shuba maxay noqonaysaa sow kubad kubad noqon mayso weelkaa yaree kubad kubadda ah haddaan dhagax qaadoon biyo dhagixii kusii dhex daaya maxay samaynayaan mayna baaca odhanayninna ballaadhanaynin inta uu dhagaxaasi biyaha ballaadhinayo intaa unbaaba udhexaysay buu ku yidhi maa ansa ma ilaawayo laa ansa ilaawina maayo khabaazan roodhiile marartu bihi aan soo maray yadxu isagoo ballaadhinaya arruqaaqata laxooxdii khafiifka ahayd washka lamxi bilbasar ilbidhabsi buu ku ballaadhinayay maa bayna ru'yatiha aragtideeda umayn dhexayn fii kafihi gacantiisa lagu arkayay kuratan iyadoo kubad la moodo wa bayna ru'yatiha iyo aragtideeda qawraa'a iyadoo ballaadhan oo mudawara lagu arkayay kalqamari oo dayaxa oo kale ah ilaa bimiqdaari ma qiyaastii intii qadarkeedunbaa udhexaysay tandaaxu ay ku ballaadhanaysay daa'iratun goobada fii safxati ilmaa weelka biyaha biyaha guntooda hoose ku jirta oo tarmii fiihi aad ku dhex tuurtay bilxajari dhagax aad ku dhex tuurtay insha allah wuxuu inoogu joogi doonaa bartaa nambarka saddexaad iyo inoo wiiga dambe biidn